Thank you. intiinba meel walba aad joogtaan halkan waa reediyo kulmiye kuna soo dhowaada barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan waa subax khamiisa taariikhduna ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebteembar sannada qodobada barnaamijka ogaal aad ku maqli doontaan intuu hawada ku jiro hadduu eebiidmana waxaa ka mid ah waa sidee rajada marwo bashiir oo markaasi u tartamaysa xilka baarlamaanka adduunka oo sanadkan haweenka afrika keliya ay ku tartamayaan waxaad kalood maqli doontaan diyaaradaha dagaalka kenya oo duqaymo ka geystay qaar ka mid ah gobollada soomaaliya duqayntaas oo waxyeello markaasi ay ka soo gaartay dad shacab ah waxaad kaloo maqli doontaan maraykanka oo nayjar ka samaysanaya fariisinka koowaad ee gobolka faransiiska wali waxa uu taageero u yahay madaxweynihii hore xilka laga tuuray ee moxamed bisum masar oo iyana laga xayiray lacago loo siin jiray markaasi kaalmo militari qodobadaas ayaad maqli doontaan iyo xubnihii joogtada ahaa oo kalamaan ay ka mid tahay mar kale u diyaargarooba dhegaysiga ogaal shabaab codadkee shidiyo raaxaan midun shubal oo shakiba male shacabku inuu dego shirmadana quyaal shirkana guud aduunyada mashaba coradkeed shidiyo raaxa midun shuban shaashayniyo jikaakiyo daadshuhuubala iyo shaloomiyo urawasiishida iyo nashahoor hadalsha korsamahoor adoo shayba sheekana xurdaran la sharansharo meelshiday noqoto shacbigu ma rabe ee ha shiro shuushloona badgashaasha iyo shifaakiyo dood shuhuubale iyo shaloombiyo murawax siishida iyo lashahoor hadalsha karsamaho adoo shayba sheegano xurdaran la sharsharo meelshiday noqoto shacbigu mar rabe ha laga shiro nahe shida nala joogtay bax jar soo socota dayran shida nala joogtay bax jar soo socota dayran shimbirtii nabadee shalayta muudayshu dawsooden shida nala joogtaybaxshar soo socda dayran shida nala joogtaybax shar soo socda dayran jeclaaba shilalkay gulasha mumtaayo jalanbiga taabku kala shubadka shuushaan ku yimaad qarboobtamidoshagsiba shirixyaad iyo kuruskiyo shaal mayrakhda inuu la shuutiyo wiil u sheega naftaa la shuufayomadida sheegani mashaaraqantee bilaawaha shalowda uga dhicbay shucubta ku dhagaan raggeliyo soomaaliya shalabta cadowgeedii u showreyn qaybiyay ogtaho shuqullada lala rabay garano wada dhasho mid sheed lagu kala qaybin bay noqono insha allah shurawi iriga iyo dufaaqada laguma jiraye kashiixa wixiina sharaf dilay shilalkay shashada dhigata shirkaysato kuna shamuuntayo shalandhiga taabku kala shubadka duushaan ku yimaad qalboobtamidoshagtiba shirixyadiiya kuruskiyo shaalmayriqda inuu la shuutiyo wiil u sheega naftaa la shuufayo madida sheegani mashaaraqantee bilaawaha jalowda uga dhicibay shucubta ku dhagaan raaggediyo shalabta cadowgeedii u showren qaybiyay ogtubo shuqoolada lala rabay garano shabaqaluu dhigahayay aragu shukidaluu u qodahayay waa hagaag heysta shidoo ay ku luuqeynayeen markaasi kooxda hiddo waxa ay daafur ahayd barnaamijka ogaal meel dhaxo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama habaabaad tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay habaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika acafuliimaantii waxay daba socotaa taas cadawaa hal laba ma ah waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha halidheeraha meelaha baqbaqlaayo shayddaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxidayaa dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiday kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab hor sidiisaba loo haysto may wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku khasbanay maxkamadiisa u tagay ahlan wasahlan shabaab waay meesha warwaa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xer inanka daba socdo cudurdaar ma lahan hagaaga dhegeystayaal waxaana baqaadaynaa qeybaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ogaale marwo bashiir oo ka tirsan xildhibaanada soomaaliya oo u tartamaysa markaasi xilka madaxtinimada baarlamaanka adduunka ayaa sheegtay rajadeedu inay tahay mid aada u fiican sanadkan oo markaasi qabashada xilka madaxtinimada baarlamaanka adduunkana waxaa si gaar ah loogu markaasi xiray haweenka afrika marwo bashiir oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa ka mid noqotay afarta qof ee nasiibka u yeelatay in ay u tartamaan kursiga madaxweynaha baarlamaanka adduunka baarlamaanka soomaaliya ayaa mushaarkooda uga jaray qoondo ay ku garab istaagayaan marwo bashiir haddaba rajadeedu waa sidee waa waatanaa xildhibaan marwo bashiir oo ka warbixinaysa waxa weeye horta wax walba ilaahay subxaana watacaala qoray ilaahay baa igu ilhaamiyey fikran aniga keensaday maahan allah subxaana tacaala baa qalbigayga ku sugay kadibna waxaan raadshay probabilityga waxaa layidhi haddii aad garnaqsanayso intaadan geedka tegin baa lasii garnaqsada anigiibaa isla garnaqsaday waxaan fiiriyey research maxaan ka geli karaa maxaan qaban karaa kadib markaan arkay ayaan ilaahay subxaana watacaala tala saarsaday waxaa jiray waan soo ogaaday dabcan anugu dee wax badan oo maaragtay siyaasada oo dhinacyo badan baan ogahay marka waxaan ogaaday in gabdhaha afrika keliya loo daayey dumar badanna ay tartamayaan dee waxaan isiri adigana jaaniskaaga maadaama aad gabadh ma aad tahay afrikaana khibradaaduna ay sarayso waxbarashadaaduna ay meel sare gaadhay alxamdulilah ku dar ilaahna tala saarso towfiiqda allah haya allah lahaba isoo waafajiyey inaan kasoo mid noqdo afarta gabdhood ee tartamaya kolleyba sellectionku wuu adkaa in la xusho yacni baarlamaankii africa oo dhan gabdhahoodii baa soo warqadahoodii iyo c v-goodii iyo warqado badan soo qadimtay in laga soo dhex saaro afar gabdhood wax aada u yarmay ahayn kolleyba maxay haytay dee c v-gai arkeen iyo alloo waafajinayay baa israacay mayna looma waxna lagu kala xulayay keliya bosishonkaas inay soo ablay gareyn karaan xildhibaanada ee baarlamaanka afrika ayaa naloo sheegay marka sidaasaan anigu ogaa gabdhahaas waxa weeyaan gabar east africanila ah oo tanzania ee kasoo jeeda gabar kasoo jeeda malawi iyo senegal saasaan afar ku nahay baarlamaanada wadamadoodaasina soo jeeda ahaa waxaa soo qabatay gabadha senegal hadda waa madaxweyne ku-xigeenka i b u gabadha tanzania waxaa la ii sheegay in iyaduna xil ka qabatay i b u da naftarkiisa marka waxaa ku cusub aniga iyo gabadha kasoo tartamaysa malawi walaahi maasha allah tabaarak allah waxaan aad iyo aad iyo cod dheer ugu mahadnaqayaa xildhibaanada sharafta leh labada aqal ee sanataradii xildhibaanada koliigeyga weliba xildhibaanada golaha shacabka waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa gudoonka uu hogaaminayo guddoomiyahayga sheekh aadanmadoobe iyo dhammaan eh, ku-xigeenadiisa sida sharafta leh maalinkan bilaabay ilaa iyo maanta baarlamaankaasi ma ayga nasanin walaalahayga qaaliga ah aad baan ugu mahadnaqayaa walaahi inaanay nasanin maantana waxay ahayd farxad weyn waxay ahayd ayaga waxaweyaan waxaan waan wada leenahay baarlamaanka soomaaliya waa baarlamaankii koob iyo tobnaad aniga iyaga ka baan ahay maadaamaay ogyihiin qof ka aan ahay waxa weeye hawshaas waa hawlay u wada istaageen wallaahi alxamdulilah ololaha keligay ma qabanayo ololaha waxaa ila qabanaya soomaali meel kastay joogaan inta badan gabdho iyo wiilal marka aniga maanta waan imi magaalada jabuuti walaalahay reer jabuuti kulli waa laysoo dhaweeyey si wanaagsan iyo qalbi furan waxay hayto bay istaageen waxaa soo hadhay wadamo kale rag badan ba ilata dadaalaya marka meel walba ayuu ololihii gaadhay waxaan ahay gabadha keliya oo jaamacatal carab ka tartamaysa haddana senegal iyagana waa muslim laakiin dee haddana geopoliticalka dhinaceenan waxawaaye moor annaga xagganaynu soo xignaa meelo badan baa hawshu ka socota keligeyna ma qabanayo waa layla qabanaya waayo waxaanu keli aan leeyahay ma ah waxaan filayaa biidni illaahi kariim guul baan filayaa dabcan labadaba biniaadanku waa inay filaan guul iyo guul daro biidni illah anu guul baan filayaa dadaal waa muujiyey kamana aqoon yari kamana karti yari alxamdulilaah soomaalina waxaan uga baahanahay duco biidniillaah aniga tayada haddaan horeysiiyo anu shaksi soomaaliyeed baan ahay koley madaxweynaha adduunka waa bosishon weyn bosishonkaas waxaa ogaataan dadku ma fahamsana laakiin waxay yaqaanaan united nation united nationku waxa weeyaan hay-adaha la shaqeeyaan hay sharci dejintana waxaa la shaqeeya baarlamaanka adduunka waa prestige sare oy soomaali gaadhay maaha marwa keliya inay gaadhay midda kale soomaaliya waxay u faa'iideynaysaa in nala sii barto inaan saaxaddii ku soo noqonnay hamigeenu sareeyo qiyam heerkeenu sareeyo meelaha go-aamada laga gaarayo aynu joogno baarlamaankana dibahabeyn aanu ku samayn doono insha allah hadday noqoto dhismihiisa aqoon kororsigiisa dumarka oo maaragta wax loo qaban doono taasina waxay ahayd xildhibaan ah, marwo bashiir oo markaasi u tartamaysa madaxweynaha baarlamaanada adduunka oo markaasi ka warbixinaysa rajadeedu sida ay tahay weli waxaad dhegeysaneysaan qeybaha hore ee barnaamijka ogaal waa tahay markaana diyaaradaha dagaalka ee dowlada kenya ayaa duqeymo ka geystay qeybo kamid ah gobolka gadow duqeymahan ay geysteen diyaaradaha kenya ee dagaalka ayaa markaas la sheegay in ay bartilmaameed u ahaayeen xubno ka tirsan al-shabaab goobo ay markaasi ku dhumaaleysanayeen balse waxaa lasoo warinayaa inay khasaaro kala duwan ka gaartay dad rayid ah oo halkaasi ku sugnaa diyaaradaha kenya ee duqeymaha ka geysta gudaha soomaaliya ayaa in badan waxa ay soo laalaabatay kheyladhaanta ka yeereysa inay markaasi waxyeelo gaarsiiyeen dadka shacabka ah ee deegaanada ay howlgallada ka fulinayaan ku sugan korneyl aadan ayuu markaasi amuurtaasi ka wareystay waryahayaga maxamed ayaale saddex iyo toban sana aad jirtay aadna moodo ciddii mas-uulka ka ahayd inay ku raalli tahay baaqaydaheedii ugu dhibaatada badnaa degmada caalcadde bartamaha gobolka gado raxan diyaaradaha kenya ah baa waxay ka samaysay gumaad ee naf iyo maalba leh beeshaa waxaa ku dhintay laba oo saqiir ah aamine cabdirasaaq xuseen iyo maxamed cabdirasaaq xuseen oo isla dhashay labadii dooda isku xigtay sideed jir weeye inantu inankuna waa lix jir waxaa dhaawacmay dad ku dhawaad toban qof ah waxaa burburay kaaniyaadkii degmada dhammaan waa la beegsaday hadday ahayd meelaha laga cabo ceelasha biyaha hadday ahayd live trigi korontada hadday ahayd badhaaradii kaydka raashinka hadday ahayd masaajidii ilaahay lagu caabudayey oo lagu cibaadaysanayey iskuulaadkii dugsigii sare ee degmada ceelcadde iyo wamaa kayra dhammaan wixii ummadaas waxgal u ahaana waa la baabi'iyo maasantii anadeer waa milatariga kenya ciidanka cirka kenya amar ka haysto wasiirka gaashaandhiga xildhibaan aadan bare ducaale iyo taliyaha sirdoonka ah nuuridiin xaaji waana wax muddo socday oo xasuuqad miyi iyo magaalaba ka socday si guud gobolka gado gobolada soomaaliya gobolka ugu weyna laba dowladood xuduud la leh afarta galabnimo haddii la dhaafo wax daba lama shito baabuur ma dheelmado daja guuraaga atooshka iyo waxyaabaha nal kale ma isticmaalaan markii laga reebo toddobada degmo waaweyn oo ciidamada qalabka sida ay joogaan oo gudahoodu amni yahay wixii bannaanka ah oo dadkaas ama deegaamada dadku degan yahay oo duurka ah ama deegaamada magaalaysan oo gobolka uu leeyahay dhammaantood arrintaasaa si buuxda u saamaysay si gaara ah waxaa xusid mudan inta u udhaxaysa degmooyinka beled xaawo doolow luuq garbaharey inta udhaxaysa awal dhowr iyo tobankii sano hore lama duqaynayn laga soo bilaabo sideed iyo labaatankii bishii toddobaad oo waxa weeye kooxda kismaayo qayb ka mid a ah ay daawo tageen meelo deegaankuna eh, duqayntuna aysan weligeed gaarin amnina ahayd baa duqayntu gaartay sida geed geedweyne shaatorow bohol birgini baarka dhuumow sariiro gaban gable saalow iyo burabees waayahay maxay tahay marka sababta duqaymahaasi ay u socdaan waxay tahay gumaad shacabka soomaaliyeed in la gumaado si aad ogtahayba kenya ah, badda soomaaliya iyo birigaba oo isku qabsannay ayagoo soo xigan dowladii laba kun sagaal iyo tobanka xilligaa jirtay inay badda heshiis kula gashay waxaad og tahay laba kun labaatan laba kun koob iyo labaatan ciidamada qalabka sidee dowladda soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka deegaanka xuduud beenaadka in lagula diray kenya waxaa la wada ogyahay laba kun saddex labaatan ilaa laba kun koob iyo labaatan shacabka gobolka gadaraas kaamboon iyo malkaarihi toddoba boqol iyo siddeetan kilomitr inay dhagax ku dagaalamayeen dhulka in derbi laga dhisa ay diidanaayeen luqadda william ruutu markii ay timid lix bilood ka bacdi ismaaciil cumar geellaynu kala xaajoonaynaa badda soomaaliya sidaasay u dhigeen lix iyo labaatankii magaalada kismaayo sanad guuradaas taliyahana masgudda kenya nuuridiin xaaji oga qayb galay kowdii luuliana wuxuu oga qayb gala xamar buu joogay dadka reer gada waxay aaminsan yihiin maadaama dawladii dadka dalka diinta iyo dadka loo dhaariyey gumaaju ayna ka hadlayn heshiis hoose oo dhulkana lagu bixinayo dadkaan hayb loogu beegsanayo inay tahay waxaa kaloo rabaa inaan caddeeyo ma aha waxa lala dirirayo oo argagixiso maaha lianna degmada badhaadhe gobolka jubbada hoose toddoba iyo labaatan kilomitr bay xuduudda kaayo jirtaa mucaskaradii maxaakiinta iyo raadkaambooni iyo xisbul islaam oo lagu bedelay kuwii shabaab iyo daacish baa ka furan weligeed degmada badhaadhe lama duqayn degmada afmadow oo ayada iyo tuulada doobley bas ay xor ka yihiin tuulooyinkeeda shabaab ku haystaan laba duqeeyo ama duurka oo daaqsinka ah waxaynu aakrinaynaa marka heshiis ee dawladda soomaaliya ay kaga raali tahay dadkan in la gumaado ay caddayntu tahay dadkii ayaga loo dhaariyo dibadda looga soo duulay oo la gumaadayo naf iyo maalbo wasaarad madaxweyne ra-iisul wasaare iyo xildhibaan ka hadlahaya aysan jirin oo looga raali yahay in dadkan loo laynayo dhulkana in la dhaco iyagana la gumaado sidaasaan nagu aragnaa hagaakaasina waxuu ahaa korneyl aadan oo markaasi sharaxayay waxyeelo dad shacaba kasoo gaartay duqeymo diyaaradaha dagaalka ee kenya ay ka geysteen qeybo kamida ah gobolka gado weli waxaad degeysanaysaan ogaal dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaale markaana milatariga mareykanka ayaa dib u bilaabay howlgaladii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droniska kuwaas oo ka shaqeynayay markaasi afgembiga niger kadib ciidamada mareykanka ayaa dib u bilaabay howlgalada ay ka wadaan dalka niger iyagoo markaasi duuliinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ka baxaya markaasi saldhigyada ciidamada cirka ee dalkaas in ka badan bil kadib afgembigii la joojiyey sida uu sheegay markaasi madaxa ciidamada cirka ee yurub iyo ciidamada cirka ee afrika taniya wixii ka dambeeyey afgembigii bishii luulyo ee xilka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalka niger maxamed basum ku dhowaad kun askari oo mareykan ah ayaa la geeyey markaasi yaala galbeedka afrika oo lagu xayiray markaasi xiryahooda militari jenaraal james aker ayaa sheegay in wadaxaajood lala yeeshay taliyayaasha militariga ee niger ay keentay in qaar ka mid ah howlgallada sirdoonka iyo ilaalada ay dib u bilowdaan waqti yar wax howlgal ah kamaanu sameynin saldhigyada waxay si qurux badan markaasi u xireen garoomada hawada heker ayaa u sheegay markaasi saxafiyiinta shirweynaha sanadlaha ah ee ciidamada cirka iyo iyadoo markaas loo marayo geedi socodka diblomaasiyadeed hadda waxa aan sameyneynaa ma dhihi karno boqolkiiba boqol howlgallada aan horey usoo qabanay laakiin waxa aan sameyneynaa tiro badan oo howlgallo ah oo aan horey u sameynay ayuu yidhi hakar wuxuu sheegay in mareykanku uu duuliyo markaasi diyaaradaha duuliya iyo sidoo kale kuwa aan duuliyo lahayn iyo duulnimaadyadaas markaasi isagoo sheegay markaasi inay duulnimaadyadaas dib u bilaabeen labadii toddobaad ee lasoo dhaafay beenta koonka ayaa sheegay toddobaadkii hore in qaar ka mid ah ciidamada mareykanka laga soo saaray markaas saldhigyada cirka ee boqol oo ku dhow markaasi caasimada niyaami lana geeyay saldhig kale oo lagu magacaabo markaasi airbort laba boqol ku yaala markaasi agadeys magaaladan agadeys ayaa le markaas waxa ay ku taalaa meel u jirta sagaal boqol waqooyi bari ayay ka xigtaa markaasi caasimada niam ciidamada mareykanka ayaa niger markaasi ka dhiganaya aniraaday fariisinkoodii koowaad ee gobolka si ay markaasi u kormeeraan diyaaradaha aqumaatiga u kaca iyo sidoo kale howlgallada kale ee ka dhanka ah dagaalyahanada iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa fallaagada ah ee qabsaday dhul tirsan gobolka kuwaasoo markaasi dilay dad rayid ah lana dagaalamay ciidamada qalabka sida galbeedka afrika ayaa laga diiwaangeliyay markaasi in ka badan kun iyo sideed oo weerar oo fallaaga ah lixdii bilood ee ugu horeysay sanadkan kuwaas oo ay markaasi ku dhinteen ku dhowaad afar oo qof sida ay sheegtay ururka markaasi dhaqaalaha ee galbeedka afrika ee kuwaas faransiiska oo weli markaasi xulafo la ah madaxweynihii hore ee bazum ayaa ku dhowaad kun oo askari ayay ka joogaan markaasi niger mas-uuliyiinta baris ayaa markaasi ku dhawaaqay in ay sii wadaan taageerada ay u hayaan madaxweynihii xilka laga qaaday ee markaasi maxamed bajun maxamed bazuum ayaa markaasi habab gambiya waxa ay talada uga qaadeen ciidamada markaasi naiger kuwaas oo markaasi ugu dambeyntiina ilaa ay haatan aysan jirinin wax wada hadal ah ama la dhex iyadoo baaqyo kala duwan ay uga imaanayaan dunida inteeda kale niger afgembigan ayaa waxaa la leeyahay waxa uu horseedi karaa dhibaatooyin kala duwan oo ay markaasi ku jiraan in ay wajahdo saameyn dhanka caafimaad darada iyo sidoo kale inay wajahdo dhaqaaleyari maadaama dalkan uu markaasi afgembi ku qabsaday militariga madaxweynihii hore ee dalkaasna uu weli xaatan xabsi ku jiro ilaa hadda militariga ma aysan sameynin wax isbedel ah oo ku aadan taatikadooda balse waxa ay weli ku adkeysanayaan inay dalkaani afgembiga kusii hayaan hogaamiyaasha militariga ee niger ayaa sidoo kale markaasi ugu baaqay militariga faransiiska in ay ka baxaan dalka faransiiska wali waxa uu ku madax adeegayaa inuu sii joogo gudaha dalkan balse hogaamiyaasha milatariga ee niger ayaa iyaguna ku adkeysanaya dhankooda faransiisku kala baxo ciidamadiisa gudaha dalka niger wararka laysla dhexmarayo ayaa sheegaya in faransiiska lagu qasbi doono inuu si buuxdo markaasi uga baxo markaasi uu ula baxo milatarigiisa iyadoo ila ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga faransiiska ay markaasi sheegtay toddobaadkii hore in ciidamada faransiisku ay wadahadallo la yeesheen milatariga niger si ay oga saaraan qeybaha joogitaanka dalkooda faransiisku weli waxauu ku adkeysanayaa inuu kusii jiro eh, markaasi gudaha dalkaasi niger balse waxa ay milatarigu iyaguna leeyihiin in maalmaha soo aadan ama bilaha soo aadanba ay ku qasbi doonaan in ay isaga baxaan gudaha dalkaas weli waxaad dhegeysanaysaan ogaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamij kogaaland kaga imaanaya idaacadda kulmiye ee markaana kusoo dhawaada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada soo dhawaada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada sheekooyinkii iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada lagu hadalhaayay ayaad xubintan ku dhagaysataan wadajir waxaa la socodsiinayay luul maxamuud iyo salmo xasan markaana aan ku horumarno dhanka hadalhaynta waayahay salmaayo saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa lagu hadalhayay debka kacay deegaanka milxo ee gobolka sanaag debkan oo deegaanka milxa saaka ka kaca ayaa waxa uu sababay inay gubato qayb ka mid ah tuulada iyadoo aan gurmud ku filan loo helin in si deg deg ah loo soo afjiro debkaani dabkan ayaa waxa uu sababay khasaare hantiyadeed deegaanka milxa ayaa waxa uu yahay mid ka mida ah deegaanada laga soo saaro cusbada iyadoo dabkaasina uu khasaaro u geystay dadka shacabka ah ee halkaasi ku dhaqan baraha bulshada ayaana saacadihii lasoo dhaafay lagu hadalhayaa hadalhaynta haddaan halkaas kaga soo tagno markaana dhanka qormooyinka waa tahay qormada ugu horeysa dhankayga haddii aan soo qabto waa sheeko xigmad leh ciwaanna waxaa looga dhigay xumaanta iyo ceebaha hadabagelin waxaa hadda ka hor jiray boqor mid ka a ah indhihiisa la-aa isla markaana waxa uu jiiska ahaa mid ka mida ah lugihiisa waxa uu maalin isugu yeeray koox sawir gacmeedka samaysa waxa uuna ka codsaday inay sawiraan isagoo aanay ka muuqan labadan astaamood uu leeyahay midkoodna dhammaan farshaxanadii sawir-gacmeedka ayaa waxay yidhaahdeen maya ma samayn karno taasi waynagu adag tahay sababtoo ah inaad isha laadahay iyo inaa lagu jiiska tahay annagoo qarinayna kuma sawiri karno inaan adiga ku sawirno iyo inaan muujin calaamadaha aad leedahayna wax isqabanaya maahan laakiin nin keliya ayaa wuxuu yidhi aniga ayaa ku sawiraya adigoo aan ceebahaasi lahayn haddana adiga ah ninkan ayaa sawir gacmeedkiisii waxa uu ku sawiray boqorka oo haysta bunduq islamarkaana isku haya ishiisa maadaama uu wax shiishayo sidoo kalena lugtiisa ayuu hoos u dhigay isagoo ka boganaya waxa uu rabo inuu toogto sawirkaasi iyo maskax badnaanta ninka ayuu aad ula yaabay boqorka iyo dadkii goobta ku sugnaaba waxaana halkaasi ka caddaatay inuu qof kasta uu qarin karo ceebaha walaalkii inkastoo ay dadku u muuqdaan waana marka aan sida akhlaaqda wanaagsan ay ku jirta aan u fikirno maalmada ugu dambeysa ee dhankaygina talooyin qiimo badan oo nabi moxamed salaallahu caleyhi wasalam inoogu tagay saddex qof ixtiraam macalinkaaga waalidkaaga dadka waaweyn saddex sifalaymow iimaan camal wanaagsan daacadnimo saddex iska xoree dayn kibir khiyaano saddex ka adkow carabkaaga xanaaqa iyo naftaada saddex iska ilaali xanta dembiga iyo maseerka saddex raadi cilmiga akhlaaqda wanaagsan alla ka cabsiga saddex nadiifi dharkaaga jidhkaaga iyo fikirkaaga saddex xusuusnow dhimashada asxaanka iyo waanada dhegaystayaal guud ahaana qormadaas ayaa u dambeysay xubintii bandhiga warbaahinta bulshada salmiya la socodsiinaya tan iyo kulan dambe sidaasiyo nabadgelyo dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ogaal ayaan isla soo gaarnaye mareykanka ayaa qorsheynaya inuu hakiyo lacag gaaraysa siddeetan milyan oo ah kaalmo military ee masar taasoo oo ay ugu wacan tahay ee leeyahay qaaxira oo ku guuldareysatay inay ilaaliso shuruudaha mareykanka ee sii deynta maxaabiista siyaasadeed iyo arrimaha kale ee xuquuqul insaanka ayuu yiri senator mareykan ah iyadoo qaar ka mid ah lacagahaas la xiray loo wareejiyay markaasi taiwan senator jaris marf oo markaasi dimuqraadi ah ayaa sidoo kale ku booriyey maamulka madaxweynaha mareykanka joy biden inay joojiyaan lacag kale oo gaaraysa markaasi milyan oo dheeri ah oo gargaar milatari ah oo loogu talagalay waxa uu ku tilmaamay diiwaanka xuquuqda aadanaha ee xun ee markaasi dalkaas masar labo iyo sidoo kale ilag oo kale oo arintaan la socday ilo kale oo arrintan la socday ayaa iyaguna wakaalada wararka ee reuters u sheegay in dhowaan la filayo markaasi in go-aan laga soo saaro mustaqbalka lacagta gaaraysa milyan oo dolar maamulka markaasi waxa uu si sax ah u go-aansaday inuu joojiyo qeybta ugu horeysa oo markaasi ah lacag gaaraysa milyan oo ku xidhan markaasi sii deynta maxaabiista siyaasadeed sababtoo ah su-aal kama taagna in aan horumar markaasi ku filnayn la heli karinin ayuu yidhi senatarka waxaan ku boorin lahaa maamulka in ay markaasi dhameeyaan shaqada oo ay joojiyaan lacagta gaaraysa milyan oo dhan markaasi ilaa inta xuquuqda aadanaha iyo dimuqraadiyadda masar ay kasoo fiicnaanayso ayuu yidhi milyan ee la xayiray masar kontan iyo shan milyan oo kamid ah ayaa loo wareejin doonaa markaasi taiwan halka soddonka milyan ee soo hartayna waxaa loo wareejin doonaa ayaa laleeyahay lubnaan sida lagu sheegay warqad ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka ee u dirta markaasi gudiga koongareeska oo markaasi dejinaya maalgelinta milatariga shisheeye safaaradda masar ee washington si deg ah markaasi ama ilaa iyo haatan wax jawaaba ah kama aysan bixinin masar waxa ay sii deysay markaasi inka badan kun oo maxaabiis siyaasadeed ah tan iyo horaantii laba taasi waa war wanaagsan ayuu raaciyey senatarka warkiisa isla waqhtigaas waxa ay xidheen shan kun oo kale marka maxbuus kasta oo siyaasadeed oo masar sii daayo saddex kale ayaa markaasi xidhan taasi waa markaasi hal tallaabo oo hore loo qaado iyo sidoo kale saddex talaabo oo dib loo qaado haatanna kusoo dhawaada xubintii kalamaan kulankan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warkalamaane waxaa la yidhi danihiisa aadmigu mar buu daba dabacuna cadowgii faraa inuu la daaqaaye dadka qaar waxyaabaha u daran door bidaa jiraae duluc baa maantiya mahmaah loo deliishadoe dab ninkii hayaa waxaa layidhi kaama sugadaaye isaguu damqaa oo naftii daadi leedahay war horaa waxaa loo yidhi dab nimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo war waxaa kaloo la yidhi maxay dantu ciishe wiilo dulqaadiyo deeq lahaayo dadkuna dooqon moodaya warnameo adduunyadaba gadoonyahana daashati dogafurnay doga guursani dubidubuka doorini deenga deenka gudni dabka gaadaneena walli islow miyaalaanna odowga isku dulaynen warmadayo warmahaysida shirkii siyaasiyiinta koonfur galbeed saddex maalin nairobi ugu socday qodobo badanaa ka soo baxay laakiin waxaa u darnaad markaay dhaheen koonfur galbeed al-shabaab lagama xurayn kara ilaa doorasho laga qabanayo warhaan iyo adoontiya mogorane dabkulear diirsi ku weydiyeen waar faysal cali waraaba ma maqlay arrinkan dhegii dhafaar wal iska dheegay gaasreeda kukooyi warya warmadayow takanadaa damaanay dhammaan war madaxweynaha koonfur galbeed lafti gareen shabaab fiiraa ku filan waa kii lahaaye ma niman yaan la taaban lahaaye yimid warbawa siyaasiyiinta nairobi ku shiray eh. maxay garow ugu jiri waayeen war miyaan la ogayn eh. dagaalka shabaab maahane dukaan kaloo furun inuusan jirin dalka dhankalaad u socotaani dhegelaay wax maqal soloma oran doorashadii maamul goboleedyada horta waa la joogaa oo xataa muddadii madaxweyne xasan shiikh u kordhiya waa dhammaatay laakiin beriga aniga waxaa ila quma eh. inta ay dadqalatadu dalka dhinac ka joogaan doodaha siyaasada dib in loo dhigaa mudan looma dhamma yeelina mayno yaa dalka inaan diifaacanon eh. dibu dhisna la doonayaa eh. dalka inaan diifaacanon eh. dibu dhisna la doonayaa war horta la yidhi xoolo dugaag la xarooday dawa looma raadiyo warbow axmed oo dowladda s s c hogaamiyina waa la magacaabay war bashiirow dowladda hiiraan state madaxweynaheedu wuxuu yidhi arrimihii siyaasadda dib aan iskaga dhignay dagaalkaanan galnay marka bow sida garaadkeeni dagaalka galan ma yidhaahdee war qalbigaana uu tuloojinaya doonaynaa buu yidhi war gabdha mujaahidiin oo nuur dugla jooga waxay dhaheen eh. ma la isku raaca raajarkood eh. risaasta aan rafiiqsanne damdamna waa ka siiyeen waar ma goobja cadday joogeyn waaqlowba goobtaasaa miyirkuugu dambaysay war kalemaanay war ma haystaane eh. gobolka gado waad ogeydeen xagga siyaasadda inuu xasiloonaa waayadan war barhiraale weli wuxuu fadhiyaa beled xaawo war warka hanaga dhexgelinina diyaaradaha kenya duqeeyey ceelcadde waxaana la sheegay dad shacaba inay guryahoodii ku duqeeyeen masaajidkii magaalada xitaa duqayntu gaadhay markaa kenyaatigu mawjeeddo gaaray leeyihiin mise war warbixin qaladaa la siiyey maxaa shacabka ku diray war kenyaatiga wiilishooba madii awlaadeen gaalaka durdiri leera eh. garandhiburintan fooftiyarijireen warba way kenyaati gaala layn maayee waa soomaali baa lagu yidhi war makiya somalilan aqoosasaadna leedahay war ceelgaras ayaan dhaweyd waxaa ka dhacday eh. amiirri meel ku shiraya intee la duqeeyey eh. qaar ka mid intay carreen shacab u galeen ay dadka hor uula joogi waayeen eexay u naqdeen war warka hanaga dhex gelinina kenya waa tii horena looga iyadoo shirkada hormuud iyo taawarra duminaysee siday wax ka yihiin galgacalow xaadisu wareeriha waxaa layidhi ninka kuudan la beertaada dawdkeeda qora ka jabsadaa walikaleearaylaanki bilaaydaa fadaw boojalaa duhur eedbiraysade war daandaansigaaga qofkii raba doorada adiga cishuu ku yidhaahdaa warba umaadan maqal miyaa ninkii doonaya inay ku kardaraysto kabta faygeeda iskaga kaa taagaa warkenya lafteeda khawaariijtu dhib ku hayaane eh. inay iska difacda looma diidanay rayidka ha nabadgeliso war amiir dhiig islaam badan qaboo dhib iyo hoog gaystay eh. ka dheeraada shacabka uu cirkaa looga soo dhiciye war hay-adda nabadsuudu waxay sheegtay eh. toddobaadkan gudihiisa toban amiir in la dilay gobolka baay waxaa lagu dilay ninkii dhammaayo meelid u qaabilsanaa al-shabaab goofguduudna waxaa isku soo dhiibay amiir qaybta qaraxyada ka tirsanaa war ma inuu isqarxiyey ku qoreenoo markaas ka soo fakada warbow ma ciyaalkiibaa idlaaday markay amiirka ku qoreen isqarxinta aryaadhaha kaa billaaday radihe waa la laayaa atoorihii intau roogsa rabaa war filinkan horarka ah atoorihiis wuxuu ahaa godone atooro kalena ma laha war allaha kaa cafiya axmed diiriyana muxuu yahay warbow kaasi waa xanuunsan yaho sunni baa kursiga kaydka u fadhiya war toban milyaroo madax furashaha maraykanku dul saaray nin xanuunsana ah. awal ma u fayaabay war madaxweynihii hore cabdiqaasim salaad xasan war ma somalilan buu ka degey bow ma tuutuu xidhay ma mar kale u yidhi ceelna uma qodna cidna uma maqna war mar kale soomaalidu a ii dardaarhanjeediyey aryadhaha haddaad idiiddeen midaan idin turaynaa idinsoo socda ma yidhi warwarka waad la waalataana madaxweyne cabdiqaasim waa samadoone wuxuu yidhi madaxweynaha dadaalku wadaha la garab istaago hana loogu hiiliyo dagaalku waa xornimadoone laakiin weli odaygu khawaarijta biniaadam buu u maleeyaayo wuxuu kula teliyey dowladdiiyo dadkiinna wadahadal la gala dagaalkana joojiya ilaa waa muslimiin waxaad laynaysiine war madaxweyne kastoo xilka lagu guulaysto sharciyda daaran la fadhin lahaa sida cabdiqaasim la iskuma wareereenba war daayirkaalekahan somalilan wuu la dardaarmay war kalemaanay war mahaysiina waxaa toogasho lagu xukumay taliyihii nabadsugudda deegaanka buufo bacaada shabeellada hoose ninkii dilay laakiin waxaan aad ula xanuunsaday ninkaa waraysikiisa oon dhegaystay wuxuu leeyaha horta taliyaha gurigiisaan ku noolaa xaaskiisaana eedda ii ahayd kadibna mootuu ii gaday oo aan jacadka ku soo qaadi jiray shabaab aana i xirtay meeshaan ku xirraaya inta la duqeeyaan ka soo fakado ka soo cararay kadibna teleefon la markayga haysteena waa ila soo xidhiireen labaatan doolarna waa ii soo tuureen taliyaha dilayna ay dhaheen tamiina ii dhiibeen anuguna baabuurkaanu u geliyey marka waxaan la yaabanahay meelaha ay dadka uga soo dusayaan sida ibliiskii war wuxuu waa dhiqle war macalliinka casaba waa kii yidhi jenaraalku adeerkay buu ahaa gurigiisana inta tagaan waxaan rababa ka cuni jiray marka layxidhana isaga i soo dayn jiray laakiin aakhirkii baan ku soo kala wareegay war digtor kornee faraxba waa kii yidhi odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta saamaynta la xidhiiraan la lahaa sababto a ah markii la xiray inay soo daayaanaan rabay kii la diliyana dad kalan u isticmaali jiray war wasiirkii hore arrimaha gudaha cabdishakuur xasan faarax gabar uu adeer u ah jaamacadda ka bixin jiray ayaa istaafkiisa mar kasta ay baari jireenaa la yidhi kadibna iyadoo oynays intay wasiirka u tagtay tidhi maalin kasta waa la dib dibdib looma baari karo ayuu amraa la yidhi kadibna gurigiisa waxay ku samaysay waa la ogaa war wax horaad ka hadlaysiina hadda u dambaysay taliyihii nabad sugidda doolow xaaskiisa looma dhaafin baa la yidhi markaa cid kastoo soomaaliya anu waxaan kula talin lahaa qofna ha aaminin war xogahyadii guud ee hore qaramada midooda koofi anaan buugu uu qoray wuxuu ku sheegay ka heerka cabsida argagixisadu waxay gaari doontaa inay ninka iyo xaaskiisu is aamini waayaanay laba guri kala seexdaan haddana shaki waaba laysla dhaafo waata laysqalayaa aryadaha samigay cabdullana waxa uu yidhi duurjoogsidii duugaagoho dadka cune laadaysama duurjoogsidii duugaagoho dadka cune la joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiirta ugu sarreeya dunida warshada isbuunyada ee dubay farimaasi iyo kalmaan ayaa u dambeeyey barnaamijkeena ogaal anigoo bootaana idinla socodsiinayay salaada farsamaynayay nabadgelyo